بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى الدعوة والبينات هذه مدني أحكام الدعوة ودعوة أحكام تهدي iyo walbayinaatu waa axkaamu lbayinaati caddaynyaalka oo loola jeedo markhaatiga markhaatigaas oo caddaynka ah axkaamtiisiina waa u baab halkan sheekha raximah llahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa dacwada iyo markhaatiga axkaamtoodii oo dacwada iyo markhaatiga qaybo ka mid a ah axkaamtoodii waanu soo qaadannay qaybihii inoo harsanaa ayuu dooni sheekhu halkan inuu ka dhammaystiro addacwa dacwadu luqatan min luqatin xagga luqada addalabu watamanii addalabu wax dalbashowood iyo watamanii wax tamanin dacwada xagga luqadii carabiga waxaa lagu yidhaha inaad wax dalbato waxna aada tamaniso wa sharcan min sharcin xagga sharcigana dacwada waxaa la yidhaha ikhbaaru shaksi waa shaksiga sheegiddiisii bixaqin xaq uu sheego xaqaas oo lahu shaksiga u sugnaaday calaa gayrihi shaksiga kayrkii kayrkaa dushiisana ugu sugnaaday xaq asagu uu qof kale uu ku leeyahay inuu xaqaa sheegto cinda xaakimin ruux xaakima agtiisa uu ku sheegto aw amase muxakamin cinda muxakamin ama ruux laga xaakim yeeshay agtiisa uu ku sheegto taasaa sharcigu wuxuu u yaqaanaa addacwa wuxuu ku yihi sheekhu raximah اllahu tacaala dacwada sharciga waxaa lagu yihaa ikhbaaru shaksi waa shaksiga sheegiddiisii bixaqin uu sheego xaqaasoo lahu shaksiga u sugnaaday calaa gayrihi hayrkiisna ugu sugnaaday xaq asagu uu qof kale uu ku leeyahay waa inuu sheegto xaqaas xaggee ku sheegan cinda xaakimin xaakim qaalli agtiisa garsoore ruux xaakim garsoore ah agtiisa waa inuu ku sheegto uu yidhaha xaqaas ayaan hebel kulaya taas waxaa la yidhaha dacwo ow muxakamin cinda muxakamin ama ruux laga xaakim yeeshay agtiisa waa inuu ku sheegto muxakamka uulajeedada laga leeyahay waxaa weeye qofkani dowlad soo sharciyeysay inuu dacwadaha qaado ma ahan muxakamka dowladdu yacni kama haysto sharci uu dacwooyinka ku qaado laakiin waxa weeye waa ruux labadan qof ay raalli ku noqdeen inuu xukunkooda dhegaysto iyo dacwadooda marka muxakamaa la waa ruuxan garsoor ahayn qaallina aan ahayn laakiin labadoodu ay ka xaakim dhiganayaan labadaas marka wixii aan ahayn ilaa dacwada waxaa la yidhaha qaali ama ruux muxakama agtooda wixii lagu sheego oo xuquuqa ayaa waxaa la yidhaha dacwo labadaas qof wixii aan ahayn haddaad xaqaaga agtiisa ku sheegato dacwo lama yidhaaho tusaale ahaan nin sheekhaa u timid adiga iyo nin kale oo isdacweynaya ayaa u yimaadeen ninkaa sheekaahi qaalina ma ahan muxakamna ma ahan oo kama adnaan xaakim dacwada iyo muranka idiin dhexeeya ayaad ninkaa sheekha u sheegateen dee ninkan sheekha markuu hadalkiina dhegaysto waxa aad sheeganaysiin dacwo lama yihaaho maxaa la leeyahay alistiftaa waa jawaab dalab yacni fatwo noo bixi bixiw sheekhu go-aanka uu gaarayo iyo hadalka uu idiin jeedinayana xukun lama yihaaho waxaa la yidhaha alfatwa waxaad leedahay sheekhiyaa saas noo jawaabo sida waxa weeye dacwo waa dowlad agteeda qaali nin garsooro ah ama ruux muxakama ah oo labadan qof ay ka xaakim dhigteen labadaas bis waxa ay qaadaana waxaa la yidhaha dacwa xagga sharciga amaa nin sheekha idinkoo wax isku haysataan haddaad agtiisa timaadaan hadallada aada u jeedinaysaan oo dhan dacwo lama yidhaahe sharciga waxaa la yidhaha al-istiftaa jawaab dalab sheekha hadalka uu idin jeedinayo iyo masalada uu idinkula hadlayana waxaa la yidhaah alfatwa sheekhiyaa wax iftoodayaa la leeyahay ma la dhahayo sheekhiyaa wax xukumay fatwo wey isagu ma lahan xukum xukum isagu ma lahan maxaa yeele xaakimku isaga wuxuu uga bedelan yahay dadka kale ruuxan garsooraha ee xaakimku wuxuu iska leeyahay shawkaya awood labadan qof oo isdacaweynaysa qofkani hadduu xaqii ku caddaado awood uu wax ku muquuniyuu leeyahy oo xaqa daalimka gacantiisa uu ku qabto ama ninkan sheekaahe loo yimid isagu wuxuu leeyahy masaladu waa sidaas ninkaana xaqa aad ku leedahay sharciguna saasuu sheegay wuxuu ku sinan yahay inuu wax kuu fatwoodo laakiin shawko iyo awood inta ciidan kuu soo diro xoog xaqi kaagama qaadi karo sheekha marka saas aan loogu magacaabayn sheekha fatwo yacni aan loogu magacaabayn dacwo waa fatwa la leeyahay waxaa isagu uu sheego iyo waxaa agtiisa lagu sheeganayana istiftaab waalbayinaatu bayinaatkuna jamcu bayinatin bayina oo la jamciyey oo bayinaad lagu jamciyey wa hiya bayinaatkuna ashuhuudu oo markhaatiyaalka bayinaadka laga hadlayna oo markhaatiyo almudaci wاlmudacaa calayhi haadaa midkani almudaci xukmu اlmudaci qofka muddaciga ah wax sheeganaya xukunkiisii wey iyo walmuddacaa calayhi shaksiga la dacweeyaha ah oo wax lagu sheeganayo xukunkiisii wey halkan sheekhu wuxuu uga hadlay muddaci iyo muddaca calayhi almuddaci qofka wax sheeganaya man ruux way ruuxaasoo yukhaalifu qowluhu hadalkiisu uu khilaafsan yahay adaahira sida muuqata muddaci waxaa la yidhaha qofka hadalkiisu uu khilaafsan yahay sida daahirka ah ee muuqata daahirka maxaa loola jeeda yacni qofka bini aadamku markuu dhalanayay oo adduunkan uu ku soo biirayay sifadiisu maxay ahayd ma wuxuu adduunka yimid oo uu ku dhashay dunidan isagoo xuquuq lagu leeyahay xuquuq bini aadam isagoo lagu leeyahay miyuu dhashay mise wuxuu ku dhashay bini aadamku baraa'a alasliya bini aadamku markay dhalanayeen waxay ku dhasheen iyagoo sifo wata la yidhaaho albara'a alasliya marka ninkan mudaciga ah markuu xaakimka garsoorka u imanayo markuu qof wax ku sheeganayuu leeyahay qofkaasaan xaqaas ku leeyahay hadalkiisu muxuu khilaafsan yahay bara'a alasliya bini aadamka sidii asalka ku ahayd oo daahirku uu bini aadamku ahaa wax khilaafsanuu sheeganahay leannu bini aadamka sida asalka ku ah daahirka ku ah waxaa weeye albaraa'a alasliya lianna alinsaana yuuladu wa huwa barii'un can اlxuquuq waاtabicaat leannu qofka insaanka waa la dhalaa wahuwa berii isagoo beri ka ah can اlxuquuq waاtabicaat isagoo wax loo raacanayo iyo xuquuq lagu sheeganayo midna aysan jirin oo ruuxa bini aadamku dhashaa mudaciganna muxuu leeyahay baraal asliya wax ka soo horjeeduu sheeganahay ade qofkanaan xaq ku leeyahay mudaci qofkaasaa la yidhahdo walmudaca calayhi qofka muddaca calayhiga ahoo wax lagu sheeganayo dushiisana maxaa la yidhaha isagana man yuwaafiqu qowluhu addaahira waa qof hadalkiisu uu waafaqsan yahay sida daahirka ah sida daahirka maxay tahay albara alasliya muddaca muxuu leeyahay wax layguma lahan wax layguma lahan waa sida asalka ah lanna alinsaana yuulad wahuwa beri min alxuquuq watabiicaat lanna insaanka wuxuu dhashaa isagoo beri ka ah xuquuq iyo tabiicaad iyo waxaasoo dhan aan lagu lahayn insaanku dhashaa kana marka muddaca wuxuu waafaqsan yahay sidii asalka ahayd oo daahirka mudaciguna wuxuu khilaafsan yahay albara alasliya oo insaanka asal u ahayd ayuu isaguna khilaafsan yahay walidaalika marka mudaciga waxaa loo diraa maadaama isagu bara alasliya uu khilaafsan yahay waxa uu sheeganayo xuja qawiya loo diraa oo caddayn ah markhaati xujo xoog leh ayaa jaanibkiisa la marsiiyey shuruudu dacwa haadihii tani shuruudu waa dacwada shuruudaheeda halka sheekhu wuxuu uga hadli dacwada garsoorku uu aqbali karo ama uu dhegaysan karo shuruudaha iskale shuruudu dacwa dacwada shuruudaheedu sitatun lixu kownuhaa dacwada ahaanshadeeda way macluumatan mid la og yahay dacwadu inay tahay oo la fahmi karo dacwadu inay macluumo tahay oo aan laga jaahil ahayn waa shardi ama haddii dacwadu waxaan macluum ahayn oon la garanaynba hadduu qofkii uu sheegto oo maalan wuxuu leeyahay hebel waxaan ku leeyahay dayn lii calىa fulaanin daynun aniga hebel waxaan ku leeyahay xaq dayn ah dacwadaasi dacwo macluumo ah oo la fahmi karo ma ahan waa inuu caddeeyo deynku qadarka uu la egyahay nooca uu yahay sifada uu yahay deynku ma raashina ma lacaga waxa waa inaad faahfaahin ka bixiso oo qaaligu uu og yahay uu fahamsan yahay waxaad sheeganayso dacwadu waa inay macluumata lanna waxaa weeye waxaa la yidhaha fahmu su-aal nisfu ljawaab qofka hadduu su-aalku weydiiyo su inaad fahamto waa jawaabka qayb ka mid a ah. laakiin su haddaan la fahmayn wax majhuula aad sheeganayso qofku kuma jawaabi karo qaaliguna waa sidaas oo kale garsooraha waxa dacwada aad u sheeganayso dacwo macluuma ee la og yahay waa inay tahay falaa tusmacu dacwa majhuula dacwo majhuula lama aqbalayo kownuhaa dacwada ahaanshadiisa way macluumatan mid la og yahay qaaliban sida qaalibkaa dacwo la og yahay oo faahfaahsan waa inay tahay haaliban la yidhi maxaa baxay haaliban la yidhi waxaa baxay jira dacwooyin aan wax faahfaahina laga haynin oo laga jaahil yahay haddana la dhegaysanayo oo qaaligu garsoorku u dhegaysanayo dacwadaas marka maxaa loola jeedaa oo aan macluumo ahayn garsoorkuna uu dhegaysanayo waa dacwada garsoorkaba laga rabo waxyaalaha isaga khuseeya inuu qadaro oo uu qorsheeyo wixii looga baahan yahay leanna waxaa jira waxyaalo qaaliga sharcigu uu u ogolaaday ama uu fasax u siiyey inuu qaaligu qadaro oo yidhaha waa intaas wixii marka qaaligu sharciga uu fasax u siiyey inuu qadaro iyadoo majhuula wuu dhegaysan kara tusaale ahaan maxaa ka mid a ah? waxaa ka mid a ah nafaqatu zawja oo kale maalan haweeneyaa u timid qaaligii waxay leedahay ninkan nafaqan ku leeyahay bil de nafaqadii ma cadda nafaqadii intee la eg tahay haweeneydii ma sheegin bil waxaan ku leeyahay oo maalin walba toban doolara biilkaygu wuxuu la egyahay maalin walba shan doolar maalin walba labaatan doolar wax faahfaahina kama bixin waxay tiri ninkaa waxaan ku ninkayga wax biila ah ima siin intaasoo maalmood waxbiil intaas way ku gaabsan kartaa dacwadaasina waa dacwo majhuula leanna waxa weeye biilka iyo nafaqaadka waa waxyaalaha sharcigu uu qaaliga xaq u siiyey inuu qadaro isagoo u fiirinaya qofka duruufaha uu ku sugan yahay zawjku inuu qani yahay inuu mutawasid yahay inuu faqiir yahay beledkaas waxa biil laga qaato bii'adaas haweenaydu ay ku nooshahay waxa biil loo qaato waxaas waa wax sharcigu u madax banneeyey qaaligu inuu qorsheeyo marka waxyaalihii asaga ku soo laabanayo inuu qorsheeyo sharcigu uu u madax bannaaneeyey faahfaahin asagoon weydiin dacwadaas wuu qaadi karaa haaliban saas marka sheekh ula jeeda hayru haali baa jirta wa kownuhaa dacwada ahaanshadeeda weeye mulsimatan mid laasiminaysa oo go-an mid go-anoo wax laasiminaysa inay dacwadu tahay waa shard mulsima maxaa loola jeedaa mulsima ku laasiminaysa lilmudacaa calayhi qofka wax lagu sheeganayo waa inay ku laasiminayso inuu xaqii u keeno maxaa baxay marka maalan qofkii hadduu yidhaaho oo uu sheeganayo hibuu sheeganaa wuxuu leeyahay ninkan waxaan ku leeyahay waxbuu ii hibeeyey waxbuu ii hibeeyey ayuu qaaligii agtiisii uu ku gaabsaday ma la aqbalayo waxbuu ihibay waxaad leeya dacwadaas soo faahfaah lanno maxaa ka maqan dacwadaas inuu yidhaaho waqabaltu lwaahibi wixii la iihibeeyana waa qibdooday isagoo waahibka idankiisan ku qibdooday marka hibadaasaan qofkan kulaya waxbuu iihibeeyey waqabaltu waqabaltu lwaahibi waahibka idankiisiina waa ku qibdooday dacwadaas maxay noqone dacwa mulzima muddaacaleyhigii ku laasimaya inuu ka jawaabo laakiin hadduu yidhaaho waxbuu ii hibeeyey mulsimo noqon mayso hibadii ma qibdootay mise ma adan qibdoon wa kownulmuddacaa calayhi shaksiga muddaca calayhi yahoo la dacweynayo wax lagu sheeganayo ahaanshadiisa weyo mucayanan shaksi la cayinay oo la magacaabay waa inuu yahay mucayan la yidhi maxaa baxay wax majhuul ah hadduu wax ku sheegto muddaca calayhi aan la garanayn oo maalan diluu sheeganayaa markaas wuxuu leeyahay magaaladan dadka degan muqdisho qof ka mid ahaa aabbahay iga dishay magaaladan qof ka mid ahaa iga dishay aabbahay dacwadaasi dacwo masmuuca ah oo qaaligu aqbalaya ma ah dacwada soo faahfaahaya la leeyahay dacwadaasi dacwo maqbuula oo masmuucaah la dhegaysanayo ma aha lanna waa inaad mucayan ka dhigto mudacalihi waa hebel dheh hebelaa iga dilay hebelaan xaqaas ku leeyahay dheh laakiin intaan meesha fadhiso qof ka mid ahan diin ku leeyahay haddaa tidhaahid ma la aqbalay wa kownu kullin mid walba ahaanshadiisa way kaasoo min almuddaci walmuddaca calayhi iyo muddaca mid walba oo ka mida ahaanshadiisa weyo gayra xarbiyin gaal xarbi ah gayrkiis waa inuu ahaado gaalkaas xarbiga laa ammaana lahu wax ammaana aan ku lahayn muslimiinta dhexdooda waa in mudaciga iyo muddaca calayhi mid walboo ka mida uu noqdo gaal xarbiya waa inuusan ahayn oo aan ammaan lahayn amaa haddii mudacigii oo xuquuqda sheeganaya gaal xarbiya hadduna gaal xarbi maxaa loo jeedaa waa kaafir yuxaaribu lmuslimiin waa gaal muslimiintiiba dagaal ku hayo gaal muslimiintii dagaal ku hayo oo xoolahoodii dhacayo oo naftoodii baabi'inayo ayaa xaakimkii dacwo u keensanaya taa suurtagal ma ah mana la dhegeysanayo dacwadiisa dagaalaaba muslimiintii kagala dhexeeyee maxay tahay dacwadan aad sheegaysaa mudaacalihigana waa sidaas oo kale qofka la dacweynayo hadduu gaal xarbiya yahay waa tiraa gaalkaas xarbiga ah oo muslimiinta la dagaalamayaan xaq ku lacag aan kuleeyahay ma lagaa aqbalayo dacwadaas ninkan gaal dagaalaaba naga dhexeeye xuquuqda islaamkana maba u hoggaansamayaba see loo soo qaban see loo xukumi waaba gaal xarbiya marka hayra xarbiyin laa amaana lahu gaal xarbiyo ammaan aan lahayn waa inuusan mudaciguna ahayn mudacalihiguna ahayn halkaas waxaad ka fahmi gaalo iyaga la xukumayo inay jiraan iyo kuwa aan la xukumayna inay jiraan kuwa aan la xukumayn maxay tahay alkaafiru alxarbiyu ma la xukumay dacwada lagu sheeganayana qaaligu iyo garsoorku ma dhegaysanay gaalada la xukumayna maxay yihiin mucaahadiintii dimiyiintii oo dadka muslimiinta ku dhex noolaa oo lacagtii jizyada aan ka qaadanaynay ama cahdiga ballanka aan la galnay inaanan dagaalamin kuwaas xukunka waa lagu oogi waa lagu oogi kuwaas wa kownuhumaa ahaanshadaysu mudaciga muddaa labadooda mid walboo ka mid a ah, mukallafayn laba mukalafa albaaliq alcaaqil qof walba waa inuu qaangaarna yahay caaqilna uu yahay muddaci muddaca caleyh amaa saqiir hadduu maxkamad yimaado oo garsoor uu u yimaado war qof wakiilkaa ah keensaa la leeyahay dacwada wakiil qofkaa ah keenso adiga dacwadaada ma dhegeysanayno saqiirata in aqwaashiisu muctabar ma aha qof saqiira ama qof waalan hadalladiisu muctabar ma aha lama qiimeynayo garsoorku ma qiimeynayo wuxuu leeyahay dacwada qof wakiilkaaga ah oonu dhegaysanno orada mudaacalayhigii hadduu saqiir yahay ama qof waalan uu yahay sidaasoo kale isagana lama dhegaysanayo lama dhegaysanayo maalan waxaad wax ku sheeganayso waaba saqiir u dacweynayso ama ruux waalan wey lama dhegaysanayo dacwadaas waxaa weeye waxaa wax ku sheeganaysa wixii xuquuqa waxaad ku sheegan kartaa qofka mas-uulka ka ah oo weliga ah weliga leedahay saqiirkan xoolahaasuu iga daadiyey xoolahaasuu maaragtaa iga xaday waa weligii asaga mas-uul ka ah laakiin isaga inta qabatid maxkamaddii mudda caleyhi ha ka dhigin sqira ma laga aqbalay dacwadaas ma la aqbalay wa cadamu munaaqadati dacwaa dacwo burinteeda la-aanteedna waa shardi dacwadaasoo ukhraa kale lahaa litilka dacwa dacwadaas waa in dacwo kale aysan burin dacwo kale oo ka hor imanaysa oo burinaysa waa inaysan jirin amaa haddii laba dacwo isburinaya uu qofku sheegto dacwadiisa lama dhegeysanay maalan markii garsoorka uu imanayay wuxuu sheeganayay dil garsoorku wuxuu weydiiyey qaaligu weydiiyey qofka aad sheeganaysood leedahay waa layga dilay ma hal qofaa kaa dili mise dad jamaaco ah markaasuu yidhi hal qofaa iga dilay waana qofkan dacliga ninkaana iga dilay kabacdiu haddana wuxuu yidhi jamaaca iga dishay toban qofaa isugu tegey dacwadaani waxay burinayeen dacwadii hore mar hore wuxuu ahaa keligiisa iga dilay haddana wuxuu sheeganayaa jamaaca isugu tegey dacwadiisa lama dhegeysanayo qofka marba haddii dacwo isburinaysa meesha uu la yimaado mala dhegeysanayo waidaa sumicat idacwa dacwada haddii la dhegeysto shuruudaheedii ay oofsato oo dacwo saxa ah ay noqoto fain aqara lmuddaca calayhi shaksiga muddaca calayhiga waxaa lagu sheeganaya hadduu qirto ow amase ma qirane uqiimata calayhi muddaca calayhiga lagu soo oogo bayinatu markhaati ama ma qirane laakiin markhaatiya ku caddeeyey fadaaka xukunkaasi waadixun waa xukun iska cad dee marba hadduu qirtay ama markhaati loo hayo xukunkii uu iska cad yahayo xaqiyaa laga qaadi ayaa loola jeeda wa ilaa haddii kale waxba ma qiran markhaatina looma hayo muddacaligii wuxuu qiran yahay malahan markhaatina looma hayo xalafa muddacalihi waa dhaaranaa markaas walyamiinu calaa man ankara albayinatu cala almuddaci walyamiin calaa man ankar uu yihi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qofka munkirka ah wax inkiraya waxaa laga rabaa dhaar inuu dhaarto isagaa munkirah oo inkiraya muddacalihi inuu dhaarto wa ilaa haddii kale oo isagu wixii uusan qiran markhaatina aan loo haynin xalafa waddaa calayhi wuxuu ku dhaaranaa cala albatti war go-anuu ku dhaaranaa war go-an ayuu ku dhaaran oo warka go-an yacni maxaa loola jeedaa wallaahi inuusan xaq igu lahayn maxaa la diidan yahay labac-labac oo maalan inuu yidhaaho wallaahi xaqa uu igu sheeganayo inaanan ogeyn inuu xaq igu leeyahay maya labaclabaca ka daaya batiyuu ku dhaara warka kale goo ninkan wuxuu kugu sheeganayaa qatli dil waalidkii inaad ka dishay oo weliba camdi kas aad ugu dishay ayuu kugu sheegtay markhaati lama hayo asagii ma qirsana waa la dhaarina dhaaraa la wallaahi inaanan waalidkii ka dilin camdan wa khaطan wa shibha camdin intaba waanan ugama dilin anwaacda dilkao dhan ugama dilin laakiin uu yidhaha wallaahi inaanan ogeyn wallaahi inaan ka dilay inaanan ogeyn ma laga yeelayo taas batiga ku dhaca wailaa haddii kale xalafa mudda caleyhi wuu dhaartaa calalbati go-naan ayuu ku dhaartaa war go-anuu ku dhaaran ilaa fii nafyi ficli gayrihi gayrkii ficilkiisa ficilkaas diidmadiisa maahane wa gayri mamluukihi mamluugiisii addoonkii asagu uu milkiyey gayrkiisa gayrkaas ficilkiisa diidmadiisa maahane nafyan diidmo uu diidayo maahane diidyadaasoo mutlaqan aan la kala qaadin fa yukhayaru markaas qofkii dhaaranayo alxaalif waxaa loo khiyaar siina bayna albatti goyn warkii inuu gooyo iyo wa nafyi iyo ogaalka diidmadiisa cilmiga diidmadiisa labada kuu doono ayuu markaa ku dhaaran ilaa fii nafyi ficli gayrihi gayrkii ficilkiisa ficilkaas diidmadiisa maahan wa gayri mamluukihi addoonkii mamluuga ahaa oo asagu uu iska lahaa gayrkii gayrkaas ficilkiisa diidmadiisa maahan nafyan uu diidayo diidmo diidmadaasoo muطlaqan aan la kala qaadin haddii waxa uu diidayo uu yahay ficilkiisii ma ah qof kale ficilkiisii uu ku dhaarana wallaahi inuusan qofkaasi waxaas samayn wallaahi qofkaasi waxaas inuusan samayn ficil kale hadduu ku dhaaranayo waa goyn karaa hadalka wuxuu kaloo samayn karaa hadalkii go-naanta aan ahayn oo nafyulcilmigiina waa ku dhaaran karaa wallaahi inaanan ogeyn qofkaas waxaa inuu sameeyey haddii wuxuu ku dhaaranayo ficilkiisa uusan ahayn ee qof kale ficilkiisii uu yahay waxaa sharcigu khiyaar u siin hadal go-an iyo hadal maldahan labada waa ku dhaaran karaa nafyulcilmi way midka maldahan wallaahi inaanan ogeyn hebel waxaas inuu sameeyo inaanan ogeyn wailaa haddii kale xalafa wuu dhaartaa calalbati go ku dhaartaa ilaa fii nafyi ficli gayrihi ayrkii ficilkiisa ficilkaas nafyintiisa maahane qof kale ficilkiis markuu diidayo maahane wagayri mamluukihi addoonkii asaga uu iska lahaa gayrkiis ficilkiisa markuu diidayo maahane wagayri mamluukihi maxaa loola jeeda addoon asagu uu iska leeyahay ficilkiisi hadduu ku dhaaranayo dee addoonkiisu waa asagoo kale la mid tahay addoonkiisu ilaa asagaa milkiyey markaas lama doonayo hadal maldahan inuu ku dhaartee badtii ku dhaaranay wallaahi addoonkaygu waxaas ma samayn a rabo ilaa addoonkiisi asagu maxay kale yihiin waa ficilkiisii oo kale lamid ee waxa uu ku dhaaranayo labadaba loo khayaar gelinayo goynta iyo hadalka maldahan oo cilmiga waa ficil qof kale uu sameeyey markuu ku dhaaranayo oon addoonkiisa ahayn amaa addoonkiisii ficilkiisii hadduu ku dhaaranayo waa isagoo kaleo hadal go-ana laga dooni inuu ku dhaarto nafyan diidmana uu diidayo ficilkaas nafyigaasoo muطlaqan aan la kala qaadin muطlaqan maxaa loola jeedaa yacni hayra muqayadin bizamaanin walaa makaan waa diidmo zamanna isagoon ku qeydin oo zaman hebel waxaas uu sameeyo aan dhihin makaan hebel waxaas lagu sameeyana uusan dhihin nefyi muطlaquu diidi karaa isagoo zamanna aan sheegin makaanna aan sheegin fa yukhayaru markaas waxaa loo khayaar siin beyn albati gooyn hadalkii dhaarta inuu gooyo iyo nafyi اlcilmi iyo cilmiga diididiisa wallaahi inaanan ogeyn waxaas inuu hebel sameeyo inaanan ogeyn yuu dhihi karaa fa ina kala middaa calayhigu dhaartii hadduu ka cabsado dhaartii wuu ka baqay ma dhaaran karo wiil xakama alxaakimu xaakimku wuxuu xukumay binukuulihi nukuulilmudaa calayhi mudaa calayhi cabsidiisii ayuu xaakimku uu xukumay haddii mudacalihii dhaaro markii la layihi dhaartii loo soo jiidiyey ma dhaaran karuu yihi isma hubo qaaligu marka muxuu leeyahay xakamtu binukuulika waxaan xukmiyey inaad baqday oo dhaartii aad ka baqday ayaan xukumay ayuu qaaligu leeyahay waradda lyamiina dhaartiina qaaligu wuxuu ku celinaa cala almuddaci kii wax sheeganayay wuu leeyahay muddaa uu ka baqay dhaartii adigu ma dhaaran kartaa dhaarta ma ku dhiiran kartaa fa in xalafa hadduu dhaarto mudacigii wax sheeganaya istaxaqa alxaqa xaqii asagaa mutaysanaya markaas mudacigii markii mudda calayhigii uu baqay mudacigiiyaa dhaartay mudacigii markuu dhaartay xuquuqdiisa sii uleeyi suuratu dacwa haadihi tani suuratu dacwa waa dacwada muuqaalkeeda qaabka loo dacwoodo markaad qaali ama garsoore aada hortiisa istaagtid qaabka loo dacwoodo suuratu dacwa saxiixati dacwada saxdaa muuqaalkeedu an yaquula zaydun zayd waa inuu yidhaaho addacii anigu waxaan sheegana annii anigu astaxiqu inaan ku muteystay oo xaq u leeyahay fii dimati camrin camar qoortiisa haadaa oo kana inaan ku muteystay mi-ata dinaarin boqol dinaar oo dahaban min dahabin dahab ah dahabkaasoo weliba khaalisan ee saafi ah dahabkaasoo weliba maskuukan la shaambadeeyo shaambadii dowladdu ay ku dhacday oo lacag ahaan loo shaambadeeyey dahabkaasaan ku leeyahay dahabkaasoo weliba hamana mabiicin shay la kala iibiyey oo annagu aan kala iibsannay lacagtiisii ah alaabuu iga iibsaday lacagtiina ima siin dahabkaasoo weliba xaalan fii dimatihi qoortiisa xaalla ku ah oo haddaba aan ku leeyahay inuu isiiyo wayelsamuhu shakhsigan dahabka aan ku leeyahana waxaa ku laasimaya oo camara tasliimu daalika dahabi dahabkaas dhiibiddiisa ilaya aniga inuu ii soo dhiibo ayaa waajib ku ah waana aniguna mutaalibun waan dalbanaa lahu lahu licamr camarkii waxaan ka dalbanaa bidaalika tasliimi dhiibiddaas oo lacagtayda inuu ii dhiibana waan u taaganahay wa huwa camarna mumtanicun waa diidan yahay oo inuu lacagtaydii isiiyana wuu diidan yahay fa murhu camar qaaliyow amar ayuhalxaakimu garsoorahanow amar sii camar bitasliimihi camar dhiibiddiisoo ilaya aniga uu lacagtaydii ii dhiibo amar sii xaakimow haadihi dacwa saxiixa dacwada saxdaa noocaasi u dhacdaa dacwada saxdaa muuqaalka saxdaa saas suuratu dacwa dacwada muuqaalkeeda dacwadaas oo saxiixati saxda an yaquula zaydun zayd waa inuu yidhaah addacii anigu waxaan sheegana annii anigu astaxiqu fii dimati camrin camar qoortiisa haada oo kan ah inaan ku mutaystay mi-ata diinaar boqol diinaar boqolkaas diinaar oo dahaban min dahabin dahab ah dahabkaasoo weliba khaalisan saafi ah dahabkaasoo maskuukan la shaambadeeyey oo shaambadii dowladdu ay ku dhacday dahabkaasoo hamana mabiicin shay la kala iibsaday lacagtiisii ah dahabkaasoo xaalan fii dimatihi dimati camrin camar qoortiisii xaalla ku ah oo haddaba inuu u siiyo ay waajib tahay wayelsamuhu waxaana ku laasimaya camar tasliimu daalika dahabi ilay aniga uu ii dhiibo ii gacan geliyo laasim ku yahay waana aniguna mutaalibun lahu waa ka dalbanaa camarka bidalika tasliim dhiibiddaas inuu ii dhiibaan ka dalbana wa huwa camarna mumtanicun waa mid diidan famurhu camar amar ayuhalxaakimu garsoorahanow bitasliimihi tasliimi dahabi dahabka dhiibiddiisiiyo ariya ilaya aniga inuu ii dhiibo amar si dacwada saxda muuqaalkaasi u dhacda waa dacwo shuruuddii aanu soo marnay oo lixda ahayd dhammaan oofsatay oo macluumo ah oo la kala faahfaahiyey waxba uusan ka tegin qofkan suuratu yamiini takmila haadihii tani suuratu yamiini takmila kaamil yeelidda dhaarteedii dhaartaas muuqaalkeedii wey halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay dhaar magaceeda la yidhaaho yamiinu takmila yamiinu takmila ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ninkan wuxuu haystaa hal markhaati oo bis markhaati labaad ma hayo waana soo marnay masaa'ilka halka markhaati iyo dhaarta lagu aqbali karo waan soo marnay alamwaal wamaa afdaa ilayha waa maalka iyo wixii maal gaarsiinaya waxaa lagu aqbali karaa hal markhaati iyo dhaar uu ku kabo marka ninkan hal markhaati uunbuu wataa markhaatigii labaad booskiisi muxuu ku kaamil yeeli uu ku buuxi rabaa dhaar dhaartaasaa marka fuqahada waxay u yaqaanaan yamiinu takmila dhaartii dhammaystirta ayaa la suurat اlyamiini dhaarta muuqaalkeedii dhaartaasoo maca shaahidi markhaatiga micigiisa ahaatay dhaartaasoo almusamaati lagu magacaabo yamiina takmilati dhaartii dhammaystirka lagu magacaabo an yaquula zaydun zayd waa inuu yidhaaho bacda shahaadati shaahidihi zayd markhaatigiisa markhaatigaas markhaati kiciddiisa ka bacdi markuu markhaatigiisa markhaati kaco ka bacdi wa tacdiilihi bacda tacdiilihi tacdiili shaahidi shaahidkiisa markhaatiga uu wato ku cadaalo xugmintiisa kabacdi markii la ogolaado inuu caadil yahay oo uu markhaati furo kabacdi waa inuu yidhaaho wallaahi aan ku dhaartaahe inna shaahidii aniga ninka ii markhaati kacaya la saadiqun waa nin run sheegay wa innii aniguna mustaxiqun likadaa waxaasoo xaqa ayaan waxaan ku muteestay oo xaq aan ku leeyahay calaa camri camarna xaqaan ku leeyahay waxaasoo lacaga inuu isiiya noocaas marka maxaa la yidhaha yemiinu takmila yemiinu takmila dhaartii buuxinta ama dhaartii dhammaystirta dhammaystir waxaa loogu bixiyey ninkan hal markhaati u wataa markhaatigii kale booskiisii dhaaruu ku buuxina maxaa marka shardi ah markii uu markhaatigu u markhaati furo oo la ogolaado inuu caadil yahay markhaatigani kabacdii uu dhaarana markaas wuxuu leeyahay wallaahi innii shaahi ina shaahidii ninka aniga io markhaati furaya la saadiqun waxaan ku dhaaranaa inuu run sheegay wa innii mustaxiqun likadaa waxaasna xaqaan u leeyahay calaa camri ninka camr lila ayaan xaq ugu leeyahay suuratu yamiin alistidhaar haadihi tani suuratu yamiin alistidhaar istidhaarka dadaalka dhaartiisii dhaartaas muuqaalkeedii o halkan sheekha raximah tacaala wuxuu uga hadli nooc kale oo dhaarta ka mid a dhaartan waxaa la yidhaha yemiin اlistidhaar dhaartii dadaalka ayaa la yidhaha dhaartan yemiin اlistidhaar la yidhaaho waxay ku timaadaa dhowr mas'alo ama dhowr meelood ayay ku iman kartaa waxay ku iman kartaa qofkani hadduu xaq ku sheeganayo qof marka aan isdifaaci karin oo xaq ku sheegana oo qof aan isdifaaci karin ujeeddada laga leeyahay waxaa weye siqiir oo kale siqiiruu xuquuq ku sheegana siqiir ayuu xuquuq ku sheegana saqiirkan marka xuquuq markuu ku sheeganayo markhaatiyuu keensaday ninkan saqiira inuu waxaas iga daadiyey alaabtaa iga daadiyey inuu alaabtaa iga xaday markhaatiganaan u haystaa huliya markhaatigii waa la hubiyey markhaati caadila oo toosan inuu yahay waa la hubiyey markii markhaatigii la hubiyeyoo dad toosan marqaatigiisu ay yihiin ka bacdi qaaliga maxaa laga rabaa garsoorka ilaa ninkaa nin isdifaaci kara maaha saqiirkii inuu dadaal uu sameeyo garsoorkuu yidhaaho dhaaro yemiin la yidhaaho yemiinulistidhaar dhaaro yaa la dhaarina mudacigii markhaatiga keensaday markhaatiyuuna wataa yemiintaas marka yemiinulistidhaar waxaa loogu magacaabay ixtiyaadan lixuquuqi man laa yadfacu can nafsihi qof naftiisa aan difaaci karinaa xaqiisa lagu ilaaliyaa amaa qofku haduu qof qaangaaro oo caqlilo asagu isdifaaci kara haduu yahay haddii markhaati ninkan loo keensado dhaaro haddana loogu dari maayo marka mas'aladani waxa weeye waa mas'alo ah qof markhaati keensaday oo haddana dhaar loo diray oo laleeyahay dhaaro yemiintaas waxaa la yidhaha yemiin lstidhaar yemiin istidhaar waxaa kaloo mas'aladani ay gashaa yemiintan la yidhaha yemiin listidhaar waxay geli qof aan jooginba meesha garsoorku ka dhacaya oo maxkamaddu iyo dacwadu ay ka dhacayso qof aan jooginuu wax ku sheegana oo gobol kale jira markhaatina wuu keensaday ninkaas gobolkaas kale jira intaasoo xuquuqaan ku leeyahay caddaynteediina waa kuwan qaaligu markuu markhaatiga dhegaysto kabacdi wuxuu leeyahay dhaaro yominul istitaar haddana dhaaro yaa la dhaarinaa muddacigii markhaatiga keensaday marka dhaartaas masaa'ilkaasay gashaa qof aan isdifaaci karin iyo qof ka maqan meesha maxkamaddu ay ka dhacayso waana dhaar loogu talagalay ixtiyaad xuquuqda in loo dadaalo oo la ilaaliyo suuratu yamiin alistidhaari dadaalka dhaartiisa dhaartaas muuqaalkeedii an yaquula zaydun zayd waa inuu yidhaaho zaydkaasoo almuddaci ee sheeganaya cishriina dinaaran labaatan diinaar sheeganaya calaa man ruuxna ku sheeganaya ruuxaasoo laa yucabiru can nafsihi naftiisa aan waxba ka cabiri karin wadaalika sabiyi saqiir oo kale min miskiinoon isdifaaci karin oo labaatan diinaar uu ku sheegan walqaa'ibi ruux maqan ayuu xaq ku sheegana fowqa masaafati alcadwa masaafadii gudbidda gudbidda masaafadeedii masaafadaas wax ka sarreeya qof ku maqan ayuu ku sheeganaa xuquuq fowqa masaafati alcadwa qof ku maqan maxaa loola jeeda masaafaة اlcadwa waxaa la yidhaha hiy alatii yarjicu minha mubakira ilaa mowdicihi waa masaafada markii saakay meel aada u kallahdid gurigaagii aad ku soo laaban kartid gabalku intuusan dhicin yani waa meel dhow meel dhow aroortii haddaad aadid haddana gurigaagii gabalku intuusan dhicin aad ku soo laaban kartid ayaa waxaa la yidhaha masaafatu alcadwa marka meeshaas dhowa musaafatulcadwa maahane meel ka sarraysa qof ku maqan uu xuquuq ku sheegana maalan boqol kilomitr oo kale laba boqoloo afar boqol oo kilomitr qof maxkamadda u jira uu xuquuq ku sheegana meeshaasna maxaa imanaya yemiinulistithaar yamiinu istidhaara ay marayd oo markuu markhaatigiisii keensado kabacdi ayaa waxaa laleeyahay dee qofkii waa isdifaaci lahaa meeshana ma joogee markhaatina waad wadataaho waad badadaashaye laakiin qofkaa maqan si aan xuquuqdiisii ugu sii dadaalno dhaaro markhaati iyo dhaaraa la dira marka qadaayaadkaas iyo masaa'ilkaas ay gashay walqaa'ibi qof maqan ayaa yemiintan yamiinwalqaa'ibi qof maqanuu ku sheegtay labaatankii dinaar fowqa masaafati اlcadwa masaa gudbidda masaafadeedii masaafadaas wax ka badan oo ka sarreeya qof ku maqan uu ku sheegtay xuquuq bacdaalbayinati markhaatigii ka bacdi iyo wa tacdiilihaa tacdiili اlbayinati markhaatiga ku cadaala xugmiddiisii ka bacdi awishaahidi wa tacdiilihi ow amase ashaahidi hadduu hal markhaati wato ama halkii markhaati ka bacdi wa tacdiilihi tacdiili shaahidi halkii markhaati ku cadaala xugmiddiisii ka bacdi iyo wayamiini takmilati dhaartii dhammaystirka ahayd kabacdi waa ninkii hal dhaarta ku kabayey hal markhaati ku kabayey ama laba markhaatiyu wataa ama wuxuu wataa hal markhaati iyo dhaar yamiinu takmili haddaanu soo marnay ayuu wataa yuuna xuquuq ku sheegana ruux saqiira ama ruux masaafatilcadwa ka sarreeya markaas muxuu leeyahay muxuu ku dhaaranaa wallaahi aan ku dhaartaa uu leeyahy yamiinulistitaar markuu dhaaranayo wallaahi aan ku dhaartaa ina alcishriina labaatanka diinaaran min diinaarin diinaarka ah haabitatun way ku sugnaatay fii dimmati fulaanin hebel qoortiisaan kuleeyahay ku sugnaatay ilal aana ilaa hadda waan ku ilaa haddow qaaliyo aan kula hadlayo ima siin ilaa hadda waan ku wa innahu sha'nihi yalsamuhu shaksigaas waxaa ku laasimaya tasliimuhaa tasliimu cishriin diinaar labaatanka diinaar dhiibidoodii ilaya aniga inuu ii dhiibo ayaa laasim ku ah wa innii aniguna laa aclamu ma ogi fii shuhuuddii markhaatigayga kuma ogin qaadixan wax cambaareeya dadka ii markhaati furayana wax cambaareeyo inuu taariku salaad yahay ama dembi kabiiraahoo dunuub waaweyn uu ku dhacay wax cambaaraynayana kuma ogin markhaatigayga waa ii toosan yihin marka noocaasa waxaa la yidhaha yemiinulistidhaara la yidhaha yemiinulistidhaar marka maxay gashaa saqiirada ama dadka waalwaalan oo aan isdifaaci karin iyo qof gobolka ka maqan haddii xuquuq lagu sheegto labadaasi geli yemiinta la yihaaho yemiin اlistirhaar alcidqu haadihi midani axkaamu اlcidqi waa xuraynta axkaamteedii halkan sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadlay xoraynta iyo axkaamta iska leedahay culimmada fuqahada ah waxaa dabigooda iyo caadadooda ah marba haddii kitaabku uu ka kooban yahay afarta rubac oo fiqigu uu u qeybsamayo waa cibaadaadkii iyo beecii iyo nikaaxii iyo jaraaxaadkii afartaas haddiiba kitaabku uu ka kooban yahay daa'iman culimmada fuqahadu waxay ku khatimaan kitaabu اlcidqi ay ku khatimaan kitaabuulcidqi marka sababta fuqahadu ay ugu khatimayaan waxaa weeye tafaa'ulan wa tayamunan bianna allaha yactiquhum min annaar waxay meeshaa ka tafaa-ulayaan in kitaabkooda siday ugu khatimeen kitaabu اlcidqi in ilaahay qoortooda uu ka xuraynayo naarta iyo cadaabka uu ka xuraynayo allahuma اjcalnaa min almactuuqiina min الnaar almakfuuriina almustabshiriin aladiina laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun marka culimmada caadadoodu waa sidaasoo mar walbaba kitaabku waxay ku khatimaan kitaabulcidqi si ay u tafaaulaan sida kitaabkooda ay kitaabulcidqi ugu khatimeen in ilaahay qoortooda uu naarta ilaahay uu ka xoreeyo taasay u tafaa alcidqu cidqigu luqatan min luqatin xagga luqada alistiqlaalu madax bannaanigu cidqiga luqada carabiga waxaa lagu yidhaha qofku inuu madax bannaanaado oo qof adoonsanaysa aysan jirin wa sharcan min sharcin xagga sharcigana isaalatu riqi addoonnimada ka zuulinteedii wey can aadamiyin ruux bini aadama in addoonnimada laga zuuliyo oo tiraa waanku xoreeyey laa ilaa maalikin maalig xaggiisa in loo suuliyo ma aha cidqigu addoonkii inaad tidhaaho waan xurayn laakiin qof kaloo maaligan ku sii wareejina taas xorayn ma ah xorayn ma aha oo maala waxaa ka mid a ah, kalmowquuf calaa khidmati alfuqaraa tusaale ahaan waxaa tidhi addoonkaygan waxaan u waqfay dadka fuqarada ah iyo dadka jiiska ah inuu u shaqeeyo o u khaadumeeyo ayaan u waqfayaa tiri hada laysa bicitqin taas xorayn ma aha maxaa dad kale kusii wareejisay iyo khidme iyo adeeg iyo waxbaad kusii wareejisay cidqi ma ahan kaasoo kale xorayn ma aha xorayn waxaa weeye inaad tiraa ilaahay dartiisaan kuu xoray adoo cidna u khidmay iyo hebelaan ku waqfay iyo adigoon dhihin maxaana loo xoraynaa addoommada taqaruban liajli taqarubin u dhowaasho ilallahi ilaahay loogu dhowaanayo tacaala ku rahayo ilaahayaa looga rabaa ajir iyo khayr iyo barako ayaa ilaahay looga rabaa addoonkaa la xoraynayo arkaanu lcidqi hadii tani arkaanu lcidqi tani waa xuraynta tiirarkeedii halkan sheekhu wuxuugaa inta tiir oo xurayntu ay ka koobanta arkaanu lcidqi xuraynta tiirarkeedu alaaatun saddex wey catiiqun kii la xureeyey wa muctiqun kii wa xureynayey iyo wasiiqatun hadalkii catiiqa waxa wey waa addoonkii la xureynayay muctiqana waa qofkii wa xureynayay siiqaduna waa hadalkii loo adeegsanayay xuraynta shardulcatiiq hadaa midkani shardulcatiiqi kii la xureynayey shardigiisi wey shardulcatiiqi addoonka la xuraynayo shardigiisa allah yatacallaqa bihi waa in addoonkaas uusan la xiriirin xaqun xaq waa inuusan ku tacalluqin oo xaq uusan la xiriirin xaqaasoo laasimun ee laasim ah xaq laasima waa inaan horta lagu lahayn haddii xaq laasima lagu leeyahay dee beeciisuna ma ansaxayo xurayntiisuna ma ansaxayso xaqa laasimka maxaa ka mid a ka rahni rahanoo kale addoonkii rahanaba loo haystaa ninaad dayn aad ka soo qaadataa wuxuu ku yidhi waxaan sii haysto oo deynka haddaad ii keeni weyso aan suuqa geystoon iibsado isi markaasaad tidhi addoonkan sii hayso addoonka ma xorayn kartid ma xorayn kartid addoonka leanno xaqaa ku tacalluqay anlaa yatacallaqa bihi addoonka xaqun xaq waa inuusan ku tacalluqin xaqaasoo laasimun laasima xaqaasoo hayru cidqin xurayn aan ahayn xorayntaas maahana wax kale oo ku tacalluqay waa inaysan jirin xaqaasoo yamnacu diidaya baycahu bayca alcabdi addoonka beeciisa diidaya xaq addoonka beeciisa diidaya waa inaan lagu lahayn addoonka maxaa ka mid a ah xaq addoonkaas beeciisa diidaya ka rahni ilaa rahan lama beecin kare lama iibin karo shuruudulmuctiqi haadihi tani shuruudulmuctiqi tani waxa weeye kii wax horeynayey shuruudihiisii shuruudulmuctiqi qofka wax horeynaya shuruudihiisu khamsatun shan an yakuuna qofka addoonka koraynaya waa inuu ahaado maalikan qof iska leh liraqabati addoonka qoortiisa waa inuu iska leeyahy horta kii addoonka iska lahaa waa inuu yahay oo milkiyey qoortiisa addoonka qoortiisa ninkii milkiyey waa inuu yahay kii milkiyey la yidhi maxaa baxay qofaan addoonka asagu iska lahayn waan ku xoreeyey suurtagal ma ah waxaadan lahayn ma xorayn kartid wa an yakuuna waa inuu yahay qofka muctiqa ah ee wax horeynaya jaa-isa tasarufi tasarufkiisu qof uu bannaan yahay waa inuu yahay qof horta xoolihiisa u madax bannaan oo maalkiisa u madax bannaanoo ku tasarufi kara waa inuu yahay maxaa baxay saqiirkii iyo qofkii waalnaa iyo kii maxjuuru calayhiga oo xoolihiisa laga xayiray intaasoo dhan waxba ma xoreyn karaan wa an yakuuna waa inuu yahay qofka wax ahlan litabaruci samafalka iyo sadaqada waa inuu ahal u yahay qofka aan waxba sadaqaysan karin kii safiiha ahaa iyo saqiirkii iyo qofkii waalnaa dadkaasoo dhan iyaguna waxba ma xurayn karaan leannahu ahlu tabaruc ma aha samafal iyo sadaqo ma bixin karaan wa an yakuuna waa inuu yahay qofka wax xuraynaya ahlan lilwalaa walaha inuu ahal u yahana waa shardi alwalaa maxaa loola jeedaa kitaabu alfaraa'id ayaan ku soo qaadanay walaa lcitqi waa mas-uuliyadda yacni walaa lirhi waa mas-uuliyadda dhaxalka ilaa qofkan kitaabulfaraa'id waxaanu ku soo marnay addoonkan haddaad xurayso oo beri xoole intuu yeesho wax dhaxla la waayo oo qaraabo ayaa dhaxlaya adigii xureeyaa kursiga kusoo fadhiisanayo o dhaxlaya marka waxaa loola jeedaa qofkan muctiqa wax xureynaya waa inuu yahay ahlan lilwalaa ay walaa lirhi dhaxalka mas-uuliyaddiisa qof ahal u ah oo wax dhaxli kara waa inuu yahay qof wax dhexli kare layidhi maxaa baxay addoonkii mukaatabka ahaa addoonka mukaatabka waa addoon layidhi intaasoo lacag haddaad keento xurata addoonkaas waxba ma xoreyn karo leanna waxba ma dhaxlo asagu asagu waxba ma dhaxlo maadaama asagu usan waxba dhexlayn waxna ma xoreyn karo addoon mukaatab wax ma xoreyn karo wa an yakuuna waa inuu yahay qofka wax xoreynaya mukhtaaran qof doortay inuu yahana waa shardiyo ikhtiyaarkiisa ikhtiyaarkiisa qof ku xuraynayo waa inuu yahay haddii la ijbaaro lagu khasbo xorayntaasi ma ansaxayso sida dalaaqa iyo masaa'il badan aanu ku soo mari jirnay oo ijbaarka iyo qasabku uusan ku ansaxay shardu ciqi lciqi shardu siiqati alciqi hadaa midkani shardu siiqati alciqi xoraynta siiqadeedii siiqadaa shardigeedii wey qaabka wax loo xoreeya iyo hadalka uu ku hadlayo shardu siiqati alciqi xoraynta siiqadeedii siiqada shardigeedii lafdan waa dhawaq horta inaad dhawaaqdo waa shard niyo keligeed waxaba lagama xoreeyo ma hadline laakiin waa iska niyeystay inaan hebel xoreeyo ma soconayso lafdigaasoo yushciru dareensiinayo bihi bilcidqi xoraynta dareensiinayo lafdi dareensiinayo qofkan inaad xorayso maalan actaqtuka waa ku xoreey actaqtuka ama fakaktu raqabataka luquntaadii waa fakiyey ereyadaasoo kale waa inaad ku dhawaaqdid suuraة اlcidqi haadihi tani suuraة اlcidqi tani waa xoreynta muuqaalkeedii qaabka wax loo xoreeyo marka suuraة اlcidqi xoreynta muuqaalkeedu an yaquula zaydu licabdihi zayd waa inuu addoonkiisa ku yihaaho actaqtuka saasaa wax loo xoreeya actaqtuka waa ku xoreeyey ow xarartuka isku macnow waan ku xoreeyey saasoo im ow anta xurun adigu xoraa tahay ow anta catiiqun adigu waxaa tahay ruux la xoreeyey allah subxaana wa tacaala